بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد باب الإعراب وبابك إعرابتا أيين هلكن كغور بحيننا بإذن الله تعالى إعرابتا أيين هلكن كأركي دونا مانتا إيا عشر كيني إعرابتا وي باب الإعراب تعريف الإعراب إعرابك تعريف كيس أيا أغوه الرئية الإعراب إعرابك لغة لغاهان min maaaniihi maaanidiisa waxaa kamida maa yati waxa soo socda raab ereyga icraaba luqada carabiga wuu macno badan yahay waxaana kamid a alibana ibaanadu waa hadalka cad weeye alibana waa wax la cadaynayo oo la waadixinayo wayulaqu waxaa lagu ilaaqa calaa kuli maa yaduuru wax kastoo ku dul wareegaya xowla fasaaxa fasaaxada wax kastaoo ku dul wareegaya ayaa icraab lo odhan karaa maalan ilmuhu markuu hadalbaradka yahay hadduu hadal cadcad ku hadlo acraba sabiyu baa la odhanaya maalan waagu markuu beryayo hadduu iftiimuu caadi u muuqdo acraba subxu baa la odhanaya kolkaa waxaynu u jeednaa icraabku waa caddayn ama caddaansho wax caddaaday baa la yidhi ama hadalkaagu ha caddaado ama waxaan ku wax kaloo caddaaday ha jiro waa macnaha koobaadee caddaanka lagu ilaaqo weeye icraabku macno labaad buu leeyaho ataqayur waa isbedel ka qowlihim oo kaleba weeye acrabad baciir awrka calooshiisii ayaa doorsoontay ama isbedeshay awrka calooshiisii way isbedeshay acrabad macidatulbaciir ereyga haddaba acrabad macidatulbaciir ah, acrabad waa icraabkiibuu ka yimid inkastoo maadadaa rag badanna ay u isticmaalaan caribad oo asalkeegu oo caribad ahaa caribad baciir uu asalkeegu ahaan jiray luqadda marka la doonayo caribad macidatulbaciir oo acrabana laga dhigi karo haddaba cariba waa doorsoonka icraabka kolka waa lagu idlaaqaa doorsoonka waxaa kaloo lagu ilaaqa alxubu kalgacaylkana waa lagu ilaaqa alxubu waa kalgacaylka kolley tusaalahaybu aayaddii qur-aanka ahayd buu noqon kara ee ilaahay uu ahlu jannaha ama xuurulciinta uu ku tilmaamayey curuban atraaban curuban waa kuwo wada rag jecel atraaban oo isku daa macnaha afraad ee icraabka uu ku yimaadaa waa ataxsiin waa qurxin ataxsiin waa qurxin shaygii in la qurxiyo ayaa isagana icraabka ka mid a waxaa la odhan karaa shaygaa qurxi marka lagu leeya acrib kada baa la odhan karaa bimacnaa xasin weeyaan luqadda weeye afartaa macno ee ereyga icraabihi ayuu luqadda ku leeyahay luqaduna waa isticmaalkii guud ee ereygan afcarabiga loo yaqaanay heshiiska nuxaadda haddaynu eegnana icraabku laba madhab ayuu leeyahay icraabku laba madhab ayuu leeyahay laba madhab ayuu leeyahay icraabku waxaa weye labada madhab waa madhab madhabulkuufi iyo madhab madhabulbasri weeye wasilaaxan heshiiska culimada faqad carafahu waxay ku tacriifiyeen alkuufiyuuna kuufiyiintu waxay ku tacriifiyeen biannahu icraabku tagayuru axwaal awaakhir ilkelimaat kelmadaha xaggooga dambe xarakada ay leeyihiin doorsoonka uu sameeyo weeye biikhtilaafi alcawaamil cawaamisha iskhilaafkeegana uu ku doorsoomo adaakhilati calayha ee kelmadaha dusha ka gelaysa lafdan xagga lafdiga ayuu ka doorsoomayaa ow taqdiiran ama xagga taqdiirta ayuu ka doorsoomi haddaba culima waxaynu doonaynay bal u fiirso kuufiyiintu siday ku tacriifiyeen icraabka waxay yidhaahdeen haddaan hadalkaas soo khulaaseeyo kuufiyiintu siday ku tacriifiyeen haddaan soo khulaaseeyo waa kelmadda kelmad waa la garanaya xarafkeega ugu dambeeya muxamed oo kale markaa soo qaaday waa kelmad xarafkiisa ugu dambeeyaana waa daalka daalkaasi xarakada uu leeyahay kordhow iyo godaal iyo hoos dhowkaa doonto ka dhigo xarakadaasi isbedelka ay samaynayso oo maalan ay godaalnimo iska bedelaysay kordhownimo isku bedelayso ama ay kordhownimo iska bedelaysay godaalnimo isku bedelayso ama ay godaalnimo iska bedelaysay hoosdhignimo isku bedelayso isbedelka noocaas ah ayaa horta icraab la yidhaahdaa haadaa huwa alicraab saasay kuufiyiintu ku tacriifiyeen kolka haddaba doorsoonkaasi calaamada uu leeyahay ee xarakada xarakadu hadda maaha icraab xarakadu maaha icraab maalan muxamed maaha icraab daalkuna maaha icraab waa kelmadda muxameda xarafkeega ugu dambeeye daalka ah xarakada uu qaadanayo xarakadaasi isbedelada ay samaynayso xataa xarakada lafteedu icraab maaha waa xarakadaasi isbedelada ay samaynaysa ay icraab loodhanaya kolka waxaad odhanaysaa muxamed xarafkiisa u dambeeye daalka xarakadiisu isbedelada ay samayso isbedelkaa laftiisa oon la arki karaynin oo macnawiya ayaa icraab ay kuufiyiintu ku tilmaameen haddaba eeg isbedelka lama arkaye astaantiisaa la arkaya oo calaamada ah oo xarakada ah xarakadaasaa marna lafdan noqonaysa marna taqdiira noqonaysa magacu hadduu muxamed yahay ama cali yahay ama cumaan yahay xarakadiisu way muuqanaysaa oo marka la godayo jaaa muxamedun marka la kordhabayo ra'aytu muxamadan marka la hoos dhigayo marartu bimuxamedin sidaas ayuu u qormaya laakiin hadduu magacu alif ku dhammaado muuse iyo ciise iyo mustafa iyo hadduu noqdo mustafa oo kale xilligii la godayeyna godaalkiisii muuqan maayo xilligii la kordhabayeyna kordhowgiisii muuqan maayo xilligii la hoos dhigayeyna hoosdhigiisii muuqan maayo wasilaaxan isilaaxa iyo heshiiska culimada faqad carafahu waxay ku tacriifiyeen alkuufiyuun biannahu icraabku tagayuru axwaal awaakhir ilkelimaat kelmadaha aakhiradooda dambe axwaashooda axwaashaa xarakaa ah looga jeeda axwaashooda oo xaraka ah doorsoonka ay samayso ayaa loo yaqaanaa icraab doorsoonkana maxaa sabab u ah waa biikhtilaafi alcawaamil cawaamisha iskhilaafkeega ayaa sabab u ah addaakhilati calayha ee dusha ka gelaysa cawaamil dusha ka gelaysa ayaa sabab u noqonaysa lafdan xagga lafdiga ayuu ka doorsoomi oo waa magaca marka xarakadiisa la arkayo muxamed oo kale ow taqdiiran ama taqdiirta ayuu ka doorsoomi waa markuu alif ku dhammaado sida mustafa oo kale fatakuunu waxay noqonaysaa alxarakaatu xarakooyinku muqadaratan kuwa la qadarayo sida jaaa muusa oo kale muusa yimid xarakadii way qadarantahay iminka muusa iyo mustafa oo kale kama takuunu xuruufu xuruuftuba siday u noqonayso muqadaratan mid la qadaraya aydan sidoo kale xarakadan waxaa jira xuruuf baa naaib ka noqota xarakada maxaa wakiil ka noqda xuruuf oo jamc mudakarusaalim marka la rafcinayo wowgeeda lagu rafciyaa wowgani damu wakiil ka yahay haddaba saw xarakadii asalka ahayd muqadar ma noqon sida muusa iyo mustafa oo kale haddaba xuruuftuna muqadar bay noqoni kamaa takuunu lxuruufu siday xuruuftuba u noqonayso muqadaratan aydane mid la qadarayo wadaalika kaasi milu qowlika waa hadalkaagoo kale jaaa abulfadli atiri jaaa abulfadli haddaan idha jaaa abulfadli bal hadda u fiirso jaaa abulfadli abu waa asmaaulkhamse maxaa lagu rafciyey wowgaa lagu rafciyey maan akhriyaya haddaba markaan akhriyayo dhawaaqayga eega jaaa abulfadli abul abul wowgaa maan akhriya abuu ku jira jaaa abuu maan idhi abuu mise abul bacdiya laamkaan isku reebaya badi abool ah, bool eeg badi laamkan isku reebaya wowgii waa maxduuf markaa eeg dhawaaq ahaan wowgii waa maxduuf jaaa abulfadli abu waxaa lagu rafciyey waa wow waana maxduuf falwaawu wowda fii abuu ku jirta maxduufatun waa la xadfayaa nudqan xilliga hadalka maktuubatun waa la qorayaa khaan marka wax la qorayana falicraabu icraabku cindahum kuufiyiinta agtooda macnawiyun waa shay macnawiya laysa lahu xadu nasiib iyo ayaan kuma leh fi lisaani carabka carabka kuma dhawaaqi karayo icraabkii waa macnawi aan la arki karaynin carabkuna uuna ku dhawaaqaynin sida ay qabaan kuufiyiintu wa albasriyuuna nimanka basriyiintiihi waa madhabkoogana xoog badan nasiibka laakiin madhabkaa horay culimmadu inta badan raacaan laakiin madhabka ahlu taxqiiqu ay raaceen waa kan dambe ardayga ka u fududina waa kan dambe madhabkan dambe wuxuu ina leeyahay war icraabka markaynu doonayno bal hadda culima u fiirsada icraab markaynu rabno waa kelmadda muxamed oo kale markaan soo qaato kelmadan muxameda oo kale xarafkeega ugu dambeeye daalka ah xarakooyinka laftooda oo wuxuu ku leeyahay basrigu icraabku waaba damada lafteeda iyo kordhowga laftiisa iyo hoosdhow xarakooyinkan isbedbedelaya laftooda ayaa icraab la yidhaahdaa halku kuufigu kaa xarakadu doorsoonka ay samaynaysaa icraaba basrigu waa xarakada laftooda iyo wax wakiilka ka ah ku leeyahay farqiga udhexeeya ma taqaanaa haddii jaaa muxamedun icraab lagu yidhaha maxaad ku icraabi jaaa muxamedun bal isku daya waxaan idhi maalan jaaa muxamedun baan idhi iraab ereygaa muxamedaan doonayaa inaan iraabo muxamedoo qura haddaan ahay kuufi eegeeg haddaan ahay kuufi alkuufiyuun haddaan noqdo ama siday ku icraabayaan nimanka kuufiyiinta la yidhaha haddaan eego alkuufiyuun waxay leeyihin kuufiyiintu eeg hadda waxay odhanayaan muxamedkaa waa faacil waa runtood waa marfuuc waa runtood wa calaamatu rafci eeg rafcu waa icraaboo lama arkayo laakiin wa calaamatu rafcihi maxay leeyiin wa calaamatu rafcihi wa calaamatu rafcihi dammatun eeg wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun saasay eeg rafcihii lama arkayo calaamadii uu lahaabaa la arkaya rafcu ilan waa icraab rafcuhu waa icraab oo icraabka u qaybsamay rafciya nasbiya jismiya jiran kolka rafcaha lama arkayo calaamadiisaa la arkaya wa calaamatu rafcihi bay odhanayaan wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun muxamed markii kuufigu icraabaya saasuu icraabi aacil marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun aahira basrigu siduu u icraabayo ma taqaanaa kelmadda muxameda albasriyuun waxay samaynayaan ma taqaana albasriyuun waxay samaynayaan nimanka basriyiinta la yidhaahdaa muxamed markay doonayaan inay icraabaan maxay odhanayaan waxay odhanayaan basriyiintu hadda u fiirsa farqiga udhexeeya waa faacilun marfuucun marfuuc wa rafcuhu waa rafcaha laftiisii wa rafcu rafcihiisu waa rafcaha laftiisii damatun aahira wa rafcuhu damatun aahiratun haddaba maxay ku kala duwan yihiin bal intaa labadaa hadal eega eeg kuufigu wuxuu ku leeyahay waa calaamatu rafci oo rafcaha lama arko laakiin calaamadiisoo godaalka a ah la arkaa damadani ma aha rafcihii icraabkii ma aha waa calaamadii icraabka buu kuleeyahay basriguna wuxuu kuleeyahay faacil marfuuc waa faacilo maxamed kuu rafcisay wa rafcuhu rafcaha laftiisu waa damada oo damada lafteedaa rafciya icraabba ah damada lafteeda icraab iyo rafca haddaba haddaad aragto kitaab odhanaya calaamaatulicraab yuu waafaqsan yahay calaamaatulicraab kitaab goraya haddaynu aragno ma kuufiba mise waa basri waa kuufi kuufigunbaa icraabka lama arkay calaamooyinkiisa la arkaa basriguna wuxuu ku war icraabka waa la arkaayo waa xarakooyinkan iyo waxa wakiilka ka a ah laftooda wa ama albasriyuuna nimanka basriyiintiihi faqad carafuuhu waxay icraabka ku tacriifiyeen biannahu icraabku aharun waa ahar ereygaa aharuna waxaa looga jeedaa raad buu ahaan jiray soo ma ahayn hadda xarakaa looga dii jeedaaye la socda faqad carafuuhu waxay ku tacriifiyeen biannahu icraabku aharun waa xarako iyo waxa wakiilka ka ah aahirun waa daahiroo wuu muuqdaa waa xarakadan muuqatay godaalka hoosdhiga ow muqadarun waa la qadaraya waa xarakada muuse lagu qadarayo iyo mustafa oo kale yejlibuhu waxa soo jiidaya alcaamilu ka shaqaynaya ayaa fii aakhiri lkelima caamilka ayaa kelmadda xaggeega dambe kusoo jiidaya fii aakhiri lkelima caamilbaa keenaya oo maala damada dee faacilnimada keenaysa jaadan ka horeysa caamilu ah maala jaadan imika ereygan iyada faacil ka dhigata iyada haddaba godaalka keentay mafcuulnimadana ficil iyo faacil inuu ficil ka horeeyo mafcuul qaata raaytuda ayaa keenaysa haddaba falicraabu icraabku cinda albasriyiina basriyiinta agtooda daahirun waa mid daahira oo muuqda icraabka sida hadaba basriyiintu ay qabaan waa daahir oo waa la arki karaa saasay ina yidhaahdeen basriyiintii icraabku waa wax la arki karo wax mushkilad lena ma aha waxa weeye waraynu ka baqayno ama si aan ka naxayno toonana ma aha culimo aqsaamulcraabi waa icraabka qaybihiisii aqsaamulcraabi waa icraabka qaybihiisii aqsaamu licraab icraabka qaybihiisii baynu halkan ku arkaynaa icraabku afar buu u qaybsamaa waa rafcun rafco wa hiya rafcuhu luqatan luqa ahaan mutlaqulirtifaaci istaagidda oo dhan ama ooganka oo dhan baa la yidhaahdaa wasilaaxan heshiiskana taqayurun waa doorsoon makhsuusun khaas a ah, doorsoon khaas a ah weeye wa calaamatuhu calaamadiisuna addammatu waa dammada iyo wamaa naaba canhaa waxa wakiilka ka ah waa dammo iyo waxa wakiilka ah watadkhulu waxay gelaysaa cala asmaai asmaada iyo walafcaali afcaasha eeg rafcuhu ismigana u galaa ficilkana u gala lakin xarafka ma galo icraaboo dhaniba xarafka ma galo muxamedun yadhabu waa jumlo caadiya muxamedun yadhabu macnaahaan waa maxay muxamedun yadhabu markaan idha muxamedun muxamed yadhabu wuu tegayaa haddaba eeg muxamedku waa ismigiioo rafcisan yadhabuna waa ficilkiioo rafcisan tusaalahaan waxaynu ka helaynaa ismi rafcisan iyo ficil rafcisan calaamada labaad waa icraabka labaad waa nasbun wahiya nasbuhu waa luqatan luqa ahaan mulaq intisaab waa ooganka oo dhan qofku inuu oogmo uu karu kaco ama uu tooso oo kale mulaq intisaab wasilaaxan heshiiskana heshiiskanan soo qaatay waa kii kuufiyiinta oo qura kii basriyiinta maaha taqayurun waa doorsoon maksuusun khaas ah doorsoonkani muxuu khaas ku yahilen iyagaa ah, icraabka taqayur ku tilmaamaye taqayurun waa doorsoon makhsuusun khaas ah oo yuu khaas ku yahay talow doorsoonkani kelmadda aakhirkeega xarakadeeda ayuu khaas ku yahay wa calaamatuhu calaamada lagu garanayaana alfatxatu waa fatxada iyo wamaa naaba canha waxa wakiilka ka ah wahya iyadu tadkhulu waxay gelaysaa cala alasmaai asmaada iyo walafcaali afcaasha labadaba nasbuhu way geli sida lan alima axadan qofna dulmin maayo lan alima axadan qofna dulmin maayo lan alima axadan markaynu nidha qofna dulmin maayo lan alima ereyga adlima waa ficil mudaaricoo mansuuba axadanna waa ismi mansuub ah labadaaba way gelaysaa icraabka qaybta saddexaad waa khafdun amaa jarun khafdun iyo jarun labadan erey waxa kala isticmaala kuufiga iyo basriga kuufigu yuu isticmaalaa khafdahabuu isticmaalaa basriguna yuu isticmaalaa jerka ayuu isticmaalaa waa laba erey isku ujeeda ama isku macnaa ah weeye waa aan hebel baan u yeedhay iyo hebel baan wacay markaynu leenahay soo isku macno un maaha waan u yeedhay iyo waan wacay waa isku macno laakiin dee laba magaalunbaa laga isticmaala hargeysiya xamarunbaa laga kala isticmaalaa kolka waxaan doonayaa haddaba khafdaha iyo jerku waa isku macno qura laakiin khafdahana kuufigaa isticmaala jerkana basrigaa isticmaala wahiy kolkaa luqadii waan iskaga aamusay kelmadaa saddexaad luqadoodii waan ka aamusay waxaan uga aamusay laba luqadood inaan sheegay igu kalifaysay khafduu luqad gaaruu yeelanaya jerkuna luqad gaaruu yeelanaya halkaan laba luqadood ka sheegi lahaa laba erey bay lay noqdeene ayaa kasoo gaabsaday oo istilaaxa un ku kaaftoon baan istilaaxa isku tacriif leeyihiin wahiya haddaba iyadu fil istilaaxi xagga istilaaxa taayurun waa doorsoon taayurun waa doorsoon maksuusun la khasisay oo halkee lagu khasisay kelmadda xarafkeega ugu dambeeya xarakadiisa wa calaamatuhu calaamadda lagu garanayaana alkasratu kasraha iyo wamaa naaba canha waxa wakiilka ka aweeyi wahiya iyada maksuusatun waxa lagu khasisay waa khaftaha ama jirka kaa doonto ka dhig bilasmaai asmaada unbu khafduu iyo jirkuba u gaar yihiin sida calallaahi oo kale allaahidaas waa ismi iminka majruura calaadaana jiraysa icraabka culima qodobkiisa afraad waa aljasmu icraabka qodobkiisa afraad waa aljasmu wahuwa jasmuhu luqatan luqa ahaan waa mulaqu lqaci wax la gooyo muxuu noqonayaa jasmuhu luqa ahaan waa mulaqu lqaci wax la kala jaro amase la kala gooyo wa fi listilaaxi istilaaxana taqayurun waa doorsoon makhsuusun lagu khasisay kelmadda xarafkeyga ugu dambeeya xarakadiisa wa calaamatuhu calaamadiisuna asukuunu sukuun iyo wamaa naaba canhu waa waxa wa huwa makhsuusun waxa lagu khasisay bilafcaali ficilada unbaa lagu khasisay sida lam yelid ilaahay ma dhalin walam yuulad lamana dhalin calaamaat icraab calaamadihii icraabka ayaynu halkan ku arkaynaa kuufi baynu iska nahay markaan calaamaatulicraab leenahay tacriifyadaba inta badan kii kuufigan horreysiinaynayey calaamaat licraab kutubta inta badan haddaad ajruumiga eegto camridiga eegto kawaakibka eegto kutubtan badanba waxay ku salaysan tahay noocanay ku salaysan tahay calaamaat licraab lirafci rafcaha waxaa u sugnaaday arbacu calaamaatin afar calaamadood ayaa rafcaha u sugnaaday haddaba culima waxaan doonaynaa bal hadda intan aan isku geyno cashirkeennani wuxuu ku saabsanaanayaa eeg rafcuhu imise calaamadood buu leeyahay rafcuhu haddaan rafca soo qaato rafca haddaan soo qaato waa afar calaamadood ayuu leeyahay haddaan nasbo soo qaato nasbo haddaan soo qaato waa shan calaamadood ayuu leeyahy haddaan khafdo soo qaato amaajer kaandoona haddaan soo qaato khafdo saddex calaamadood ayuu leeyahy haddajasmo soo qaato jasmo waa laysku khilaafaye saddex calaamadood buu leeyahy ama calaamad kudha ama laba calaamadood ka alla kaa doonto ayaad ka dhigaysaa saddex baynu ka dhigannay haddaba waxaa la doonayaa egeeg cashirkan waxaa lagu baranaya ismigii daahirka ahaa en soo dhigana imisu ahaa yaa garanaya ismigii daahirka ahaa sideed ficilka mudaaricna imisu ahaa saddex waa koob iyo toban eegeg koob iyo tobanka koob iyo eeg sideed sow ismi daahira maaha saddexna sow ficil mudaaric maaha icraabku gebi ahaanba dee xarafka galo asal ahaan icraabku xarafka galo yo galaa laakiin eeg asmaada iyo afcaasha hadda rafcaha maxaynu nidhi yay rafcuu gelaysabaynu nidhi eeg rafcaha markaan ka hadlayni maxaynu nidhi markaan rafcaha tilmaamaynay bal hadda u fiirsada rafcaha maxaynu nidhi rafcaha culimo watadkhulu cala alasmaa sagaaliyo lixdan sadarka u horeeya eeg adamo manaaba canha markaynu watadulu maxaynu nihi cala alasmaai walafcaal hadda waa rafcaha ma ilahaysiin halka ah cala alasmaaidaasi waa sideeddii ismi daahir walafcaalidaasina waa saddexdii ficil mudaaric hadda maadi fahanteen rafcuhu kolkaa imisa ayuu yeelanaya meeluu ka hadli doonaana waa imisa koob iyo toban ilan sideeddii ismi daahir iyo iyo saddexdii ficil mudaaric buu ka warramayaaye nasbaha eega hadda halkay gashaa baynu nihi nasbuhu nasbuhu halkay gashaa cadnaan umaad haysaa bejka sagaaliyo lixdanaad sagaaliyo lixdan soo ma haysid sadarka labaad ama icraabka qaybta labaad afartii icraabka aynu u qaybinay kiisa labaad sadarka labaad ma haysaa sadarka labaad bejka aad gacanta ku haysa laftiisa sadarkiisa labaad ha nasba mayna namber laba ahayn ha sax wey maxaynu nihi nasbaha markaa sadarka saddexaad weey wahya tadkhulu calى اasmaai wlafcaal hadda mayla socotiin markaan calal asmaa ilay asmaadaasi waa imisa sideeddii ismi daahir afcaashaasina waa imisa saddexdii ficil mudaaric kolkaa nasbuun ayuu ka hadli doonaa koob iyo toban rafcuuna koob iyo tobankaasu ka hadlay khafdaha u kaalaya waa qodobka saddexaade khafduhu yuu galaabaynu nidhi wa hiya makhsuusatu bilasmaa kolkaa khafduhu imisuu ka hadli doonaa sideed quru ka hadli doona ilana ismiga daahirkaa sideed ahaaye eeg jasmaha u kaalaya jasmaha maxaynu nidhi isagana wahuwa makhsuusu bilafcaal saddex buu jasmuhuna ka hadli doonaa mawaadic baa loo yaqaanaa markaa intaan intani waa mawaadic rafcuhu eeg calaamo ahaan afar buu leeyahay meelaha la rafciyaana waa koob iyo toban eeg meelaha la rafciyaa waa maxay koob iyo toban nasbuhu shan calaamo ayuu leeyahay meelaha la nasbiyaana waa koob iyo toban koob iyo tobankan kolley sideedna waa ismi saddexna waa ficil eeg khafduhu calaamo ahaan saddex buu leeyahay waxyaabaha la khafdiyaana waa sideed okay jasmuhu saddex calaamu leey waxyaabaha la jasmiyaana waa saddex haddaba waxaa laysa siinayaa eeg rafcahan haddaan soo qaado so afar calaamadood ma aha afarta calaamo ee rafcuhu leeya hadda halkaa u fiirsada waxaa laysku qaybini koob iyo tobankan iyo afartaa afartaa maxaa u horeeya bal hadda eega afartiisa waxaa u horeeya domasa umaaha damadu koob iyo tobankii maxay ka qaadan toddoba damadu toddobay qaadan haye alwaaw saw maaha alwaaw koob iyo tobankii muxuu ka qaadan laba haye alif saw maaha alif koob iyo tobankii muxuu ka qaadan alif koob iyo tobankii muxuu ka qaadan hal saw hubuutunuun maaha hubuutunuun eeg hubuutunuun saw maaha hubuutunuun koob iyo tobankii muxuu ka qaadan hal intan isku gey toddoba iyo laba iyo hal iyo hal waxaa laga yaabaa eeg hadda damadu lix bay degtaabaa kitaabkeenna hadda ku qoran waa khalad toddobay degtaa baynu insha allahu tacaala kolkaa rafco marka laga hadlayo afartii calaamadood oo damo iyo wow iyo alif iyo nuun ihi koob iyo tobankii meeloodee la rafcinayey sidanay u qaybsanayaan damadu waa toddoba wowgu waa laba alifku waa hal habuutu nuun waa hal kolka waa inaan ogaano toddobadaa damada ah shanna waa ismi labana waa ficilo eegada toddobada damada ah maxaa ismi toddobadaa damada ah shan ismigii daahirka ah ka socdaan labada ficilkii mudaaric saxiixulakhri iyo muctarulakhri bay noqon doonaan wowgani labaduba waxay ka socdaan ismi oo asmaau khamsiya jamcu mudakarusalim ismi daahira kolkaa wowgani waa damadani horta mushtarag bay noqonaysaa damadu waa mushtarag oo ismi iyo ficilba way gelaysaa damadu waayo shanna waa ismi labana waa ficilo wowguna waa jamcu mudakarusalim iyo asmaaulkhamsa oo ismibu u gaar noqon alifkuna waa musane ayuu ku gaar noqonaya ismi un hubuunuunku waa afcaalulkhamsa ayuu ku gaar noqonaya hubuunuunku ficilunbu ku gaar noqonaya bal hadda ila eega calaamaat licraab lirafci rafcaha waxaa u sugnaaday arbacu calaamaatin afar calaamadood wahiya adamatu waa damada walwaawu iyo wowga walalifu iyo alifka wanuunu iyo nuunka fadamatu damuhu aslun waa asal wamaa siwaaha waxa ka soo hadhayna furuucun waa furuuc walinasbi nasbaha waxaa u sugnaaday khamsu calaamaatin shan calaamadood ayaa nasbahana u sugnaaday nasbihii ayaa culima shan calaamadood yeelanaya sida aan dareemayno muxuu nasbuhu yeelanayaa shan calaamadood ayuu nasbuhu yeelanayaa shantii calaamadood ee nasbaha eeg waan arki doonaa koob iyo tobankaa unbaa loo qaybinaya insha allahu tacaala wahiya alfatxatu wlalifu walkasratu walyaau waxadfu nuun falfatxatu fadxuhu aslun waa asal wamaa siwaha waxa ka soo hadhay oo min alcalaamaati hina furuucun weeye walilkafdi khafdaha waxaa u sugnaaday alaau calaamaatin saddex calaamadood wahiy alkasratu waa kasro walfadxatu iyo walyaa falkasratu kasruhu aslun waa asal wamaa siwaaha waxa ka soo hadhayna furuucun waa furuuc waliljasmi jasmaha waxaa u sugnaaday alaau calaamaatin saddex calaamadood wahiy sukuunu waa sukuun waxadfu xarfulcila iyo xarfucila la xadfo waxadfunuun iyo xadfunuun fasukuunu sukuunka aslun asala wamaa siwaahu ka ka soo hadhayna farcun farc buu noqonaya mawaadic rafci rafcaha mawaadicdiisa aagaag calaama ahaan baan hadda u sharaxnay oo afartaa calaamadood inuu rafcu leeyahan doonnay hadda mawaadicdan aan sharxayna koob iyo toban meelood inuu rafcu degayo oo calaamadihii loo qaybinayo afartii calaamadood mawaadicu rafci waa mawaadicu dama damaha meelaheegii ayaan doonayna inaan ogaano mawaadicu dama fa ama damatu damadii fatakuunu waxay ahaani calaamatan calaamo ayay ahaan lirafci rafcaha ayay u ahaan fii sitati mawaadica lix meelood halkaas sitada aynu nidhi maxaa loo bedelayaa fii sabcati mawaadica toddoba meelood sit maaha waa maxay waynu nihi waa sabca fii sabcati mawaadica waa toddoba meelood inaguba toddobada meelood baan tusaalaynay nambarka unbaa ku dhacay waa fii sabcati mawaadica toddoba meelood wahiya toddobadaa meeloodna waa ismun mufradun munsarifun waa sideedii ismi daahir iyo saddexdii ficil mudaaric baa toddobada laga soo qaadanaya ismiga daahirkaa shan baa laga soo qaadan ficilka mudaaricna laba waa ismun mufradu munsarifun ismi mufridoo munsarifa laba tusaalaan ka soo qaatay xabad kaste xabad kaste laba tusaale wixii suurtagala ah waa ka soo qaato ismun mufradun munsarifun mufrad munsarif waxaan ka soo qaadanaya isagoo xarakadii damada ahayd ay muuqato iyo isagoo damadu ay qadaran tahay inta badanna aayad qur'aan ayaan ku tusaalaynay qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa jaaa waxaa yimid rajulu nin ayaa yimid min aqsa almadiina magaalada meesha ugu fog ayuu ka yimid yascaa isagoo cararaya ayuu yimid markaasuu yidhi yaa muusa ina almalaa yatamiruuna bik liyaqtuluuka fakhruj minha inii laka min annaasixiin eh, waynu dareemaynaa wajaaa rajulu nin baa yimid baa la yidhi aayaddaa qur'aankaa ah rabbi markii nebi muuse uu u warramayey weeyaan oo lala hadlayey weeyaan waxaa la inoo sheegayaa nebi muuse ansaarta iyo dadka uu ku dhex lahaa meeshu siday u yaraayeen waa xaqa dadkiisu in badan way yaraanayaan waayo aayadda qur-aankii maxay tidhi waa magaalo idil oo ummaddeedu aad ay u badan tahay wa jaaa rajulun baa layidhi ereygan rajulun ah cilmi baa ku jira maxaa ilaahay warka uunu sheegi waayey ciddii warka keentay ilaahay muxuu ugu sheegay wa jaaa nin baa keenay baa la yidhi warka maxaa ninkan ujeeddaa laga leeyahy ninkan ninkani waxa weeye bimacnaa nebiga cidda u hiilinaysa ee isberbertaagaysa ayaa aad u yarayd kolkaa wajaaa rajulu nin baa yimid baa layidhi waa yari ayay tilmaamaysaa ninka laftiisa ammaan badan baa meesha ugu jirta waxaa lagu tilmaamay laba tilmaamood oo iimaanka lagu caddaynaya ninkaa ku jiray tilmaanta koobaad waa min aqsa almadiina inuu daacad yahay baa la tilmaamaya magaalada meesha ugu fog buu ninkaasi ka yimid baa layidhi ma aha warka u nin iska sheegaye oo ninka warka un iska tuuraye warku nin ujeeddo iyo dan u kale weeyaan warkan uu la yimid wa jaaa rajulu nin baa yimid min aqsa almadiina magaalada meesha ugu fog buu ka yimid yasca isagoo cararaya welibana yasca wuu cararayy waa inuu u badayay baad markaa dareemaysaa haddaba ereygaa rajulunihi muna mufrad munsarifa oo damisan ahayn wataa damadii haddii lagu qadarayana wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisoo kale weeye qulnaa waxaanu nidhi ihbituu minhaa ka dhaadhaca jamiican dhammaantiin ka dhaadhaca faimaa yatiyanakum hadduu idiin yimaado minii aniga xaggayga hudan hanuun hadduu idiin yimaado faman tabica ninka raaca hudaaya hanuunkayga falaa khawfun baqdini calayhim dushooda ma aha walaa hum yaxzanuun mana murugoonayo aayaddan qur-aanka culimmadu way isweydiiyaan waxaa la yidhi nebi aadam iyo xaawo markii jannada laga keenayey weeyi maxaa loo yidhi qulnaa ihbituu buu ilaha yidhi ihbituu ka dega ihbitaa maxaa loo odhan waaya ilan waa laba qof bay ahayn soo maaha ihbitaa jannada ka baxa maxaa loo odhan waaya jamac baa laga dhigayoo ihbituu baa la ka dega baa la oo ka dhaadhaca baa la kolka talow jamacan aadam iyo xaawo garanaya yaa wehelinayey culimo badan waxay qaateen inuu ibliiska laftiisu dee wehelinayey oo meesha isaga laftiisu waa kii sababta ugu ahaa ee laga soo saaray qulnaa waxaanu nidhi ihbituu minhaa ka dhaadhaca jamiican dhammaantiin intaa uma jeedno faimaa yaatiyannakum hadduu idiin yimaad minii aniga xaggayga hudan hanuun hadduu idinka yimaado haddaba yaa imanaya yatiyannakum baa la yidhiye imaatinkaa yaa faacilu ah yaa imanaya oo aadam iyo xaawo iyo yaa u imanaya hudan hanuunkana faacila ereygaa hudan ah waa faacilo damaynu uga baahnayna awey ah damadii way qadaran waana mufrad munsarifa haddaba mufrad munsarifa waxaad doonaysaa markaad rafcinayso marna damadu daahiray noqonay sida rajulun marna damadu muqadaray noqonay sida hudan fa imaa yaatiyannakum ereygaa imaaya ma arkaysiin ereygaa imaa ihi imaadii caadiga ahaydee carabiga lagu yaqaanay ma aha ee xarfu tafsiilka la odhan jiray ma aha imaadu af carabiga xarfu tafsiil ma soo maaha ereygii in weeye intii xarfu shardiga ahaydee labada ficil jasminaysay ereygii labada ficil jasminaya in ahaa wey waa shardibay tilmaamaysaa iyo maadan ah fain yatiyanakum oo kale wey faimaa yatiyanakum hadduu idiin yimaad minii ani xaggayga uu idinka yimaado hudan hanuun hadduu idiin yimaado faman tabica hudaaya hanuunkayga ka raaca falaa khawfun calayhim baqdini dushooda ma aha walaa hum yaxzanuun mana murugoonayaan markii jannada laga soo saaray rabbi war kale ayuu u sheegay oo waxaa la yidhi horta jannada ka baxa baa la yidhi laakiin wuxuu rabbi u ishaaray oo meesha laga garanaya inuu hanuun imanayo qofkuna khiyaar leeyahay kolkaa adigu inaad raacdana waxbaa lagu cadayn doonaa jidka saxda lagu cadayn doonaaye inaad raacdo iyo inaad raaci weydo labaduba way kula gudboonaanayaan adiga khiyaarka lagu siiyey kolka haddaad raacdo buu ilahay yidhi ka dariiqayga hanuunkayga soo raaca cabsi dambe iyo murugo dambe toona dushooda noqon mayso ereyga hudana baynu u jeednaa haddaba ismun mufradun hayru munsarif waa ka labaad ismi mufrada weeye oo hayru munsarif oon tanwiin qaadanayn laba tusaalaan isna ka soo qaadanayna isaga oo xarakada damadu ay ka daahirayso iyo isagay ku qadaran tahay qaala tacaala alle wuxuu yidhi waid nebi maxamedow markii ka sheekee yarfacu ibraahiimu ibraahim uu kor u qaadayey alqawaacida tiirasha oo min albeyti beytka ah wa ismaaciilu ismaaciilna uu kor u qaadayey waxay lahaayeen rabbanaa rabbigayow taqabal minaa naga aqbal innaka adigu anta adigu asamiicu waxaa tahay mid wax maqla alcaliimu oo cilmi dheeraad iyo xogogaalba ah ayaa tahaye aayadda qur-aanka ah maxalushaahidka aynu uga jeedna waa ereyga ibraahiimu ah ibraahiimu iyo ismaaciilu waa mufrad hayru munsarif oo ma sita ibraahim iyo ismaaciil damadii waa taa qura weeyaan waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti waismaaciilu eeg aayadda qur-aanka kaasaan uga jeedna rabbina subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa waxyaabaha ugu sharafta badan ee qofka muslimkiihi uu qabto inay tahay dee sidaynu garanayno guryihiisa iyo buyuuturaxmaan in la bineeyo laba nebi oo iska kaashanaya masaajid dhisidii buu ilaahay ina halkan aayadda qur-aanka inoogu tilmaamaya haddana labada nebi camalkii ugu wanaagsanaa markay iska kaashadeen ma faraxsana hamoodin inay leeyihiin maasha allah waanu waanu shaqaysanay kaasi kuma jiro ducaa ku jirto waxay leeyihin ilaahay may naga aqbali mise naga aqbali maayo waa masaajid waxa ay dhisayaan rabbina waxay ka baryayaan inuu ka aqbalo markaasay yidhahdeen rabba rabbana taqabal mina ilaahw naga aqbal inaka anta samiicu lcaliim ilaahw waxaa tahay mid waxna maqla waxna og oo xog ayaa tahaye ilaahw naga aqbal camalka aanu samaynayno iyo masaajidka aanu binaynayno muhiimadda masaajidka uu islaamka ugu jiro ayay tilmaamaysaa aayaddu markaa nebi maxamed markuu madiine u hijrooday halkii shaqadii u horreysay uu qabtaa waxay ahayd inuu masaajidka dhiso waxaynu garanaynaa quba markuu marayey quba markuu marayo madiine ka baxsanayd shaqadii u horreysay uu qabtaa masaajidka quba inuu taago ayay ahayd id markii ka sheekay nebi maxamedow oo ummadaada u sheeg yarfacu ibraahiimu ibraahim uu kor u qaadayey alqawaacida tiirasha oo min albeyti beytku uu leeyahay wa ismaaciilu ismaaciilna uu kor u qaadayey qaa'iliina iyagoo leh rabbanaa rabbigayo qaa'ilayni iyagoo leh rabbanaa rabbigayow taqabal mina naga aqbal innaka adigu anta adigoo assamiicu baa tahay mid wax maqla alcaliimu oo cilmi dheeraada leh haddii xarakada la qadarayana waa tan wa ka qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeye qaala muusaa muuse ayaa yidhi ataquuluuna ma waxaad leedihiin lilxaqi xaqa ma waxaad ku leedihiin lamaa jaa'akum markuu idiin yimid asixrun haada asixrun ma sixir baa haadaakani walaa yuflixu mana liibaanayaan asaaxiruuna dadka saaxiriintiihina ma liibaanayaan haddaba nebi muuse ayaa isagoo ummaddiisii la hadlaya leh warma waxay dhaqankiinna iyo caadadiinnuba tahay ataquuluun waa mudaaric mudaaricuna wuxuu tilmaamaa waxa marun dhaca ma aha waa wax soo noqnoqda weeye alxuduud watajadud weeye mar kastoo qof xaqa uu la yimaado aflagaada ma waayo oo asixrun haada iyo walaa yuflixu saaxiruun iyo waa shuqulladoodii weeye qaala muusa muuse wuxuu yidhi ataquuluuna ma waxaad ku leedihiin lilxaqi xaqa lamaa jaa'akum markuu idiin yimid asixru hada walaa yuflixu saaxiruun iminka ereyga muusaa baynu u jeednaa waa mufrad waana hayru munsarif damadiibaa ku qadaran qodobka saddexaad waa jamcu tagsiir almunsarif qaala tacaala alle ayaa yidhi wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabu ljanna jannada kuwa la saaxiibay ayaa dhawaaqay asxaaba naari naarta kuwa la saaxiibay ayay u dhawaaqeen waxayna ku yidhaahdeen anhu shanigu waxa weeye qad wajadnaa waanu helnay maa wacadanaa rabbuna rabbigayo wuxuu noo ballan qaaday ayaanu helnay xaqan xaqnimo ayaanu ku helnay fahal wajadtum ma hesheen maa wacada rabbukum rabbigiin wuxuu idiin ballan qaaday xaqan isagoo xaq ah aayaddan qur-aankii waxay tilmaamaysaa in ahluljannaha iyo ahlunaarku ay wada sheekaysanayaan hadda isku dhinacba maaha jannada iyo naartu jannaduna xagga samaawaadka sare ayaa lagu sheegay inay tahay naarahana xaggan hoose ayaa lagu sheegaa inay tahay haba ciidsanin wayna is arki karaan wayna wada hadli karaan waxaan dareemaynaa iminka inagoo dunidan yar ee adduunkan inagoo joogna ayuu bani aadamkii miskiinka ahaa sameeyey waxyaaba laysku maq maqlo ama laysku arko kiyo meelo kale fogfog la joogo guriga ilaahay dhisay ee jannada uugu talagalay qalabka yaalla ee la dhigayo caqligeennu ma malayn karayo siday u egyahay iyo siduu yahay toona ma garanayno wanaadaa waxaa dhawaaqaya asxaabu ljanna jannada kuwa laasimaya ayaa dhawaaqaya asxaaba annaar naarta kuwa laasimaya ayay u dhawaaqayaan waxay odhanayaan an qad wajadnaa waanu helnay maa wacadanaa rabbunaa rabbigayo wuxuu noo baaqay xaqan xaqnimo ayaanu ku helnay ee fahal wajadtum idinku ma hesheen maa wacada rabbukum rabbigiin wuxuu idiin baaqay idinku baaqay xaqan isagoo dhab ah u idiin ballanqaaday waxaan doonaynaa haddaba ereyga aصxaab ah baan doonaynaa aصxaabu اljanna waa jamcu tagsiir munsarifa damadiisiina wataa way ka daahirtay wa ka qowlihi tacaala alle qowlkiisa kaleba weeye calima ilaahay wuxuu ogaaday anhu shanigu inuu yahay sayakuunu minkum waxaa idinka mid noqon doona marda kuwa wada buka iyo wa aakharuuna kuwo kale oo yadribuuna safraya fi lardi dhulka dhexdiisa ayay u safrayaan yabtaguuna iyagoo raadsanaya min fadli اllaahi ilaahay fadligiisa aayaddan qur'aanka waxaan usoo qaadan qaadanay ereyga mardaa baan usoo qaadanay waa jamcu tagsiir isagoo jamcu tagsiir ah ayay xarakadii ku qadaran tahay nambarka aayadda labaad wuxuu naxwiilaha waxaa la weydiin karaa calima an sayakuunu markuu marayo an sayakuunu war antu waa tii ficilka nasbin jirtaye sayakuunu maxaa loo nasbin waaye ma ka jawaabi kartiin culimo calima an sayakuunu antaasi sababtay sayakuunu u nasbin weyday anta afar qaybood baynu ku soo marnay adawaatulmastirkii maalinta dhaweydaynudhiganaynay afar qaybood bay antu ahayd mid ahayd mid jiray mukhafafa min ahaqiila oon ficilka nasbinba waxay daba dhacdaaba inuu nihi cilmi iyo danni kolkaa imitanay cilmibay daba dhacday calima ayay daba dhacday ma nasbi oo mukhafafa min ahaqiila qodobka afraad waa jamcu tagsiir oo hayru munصarif ah jamcu tagsiiran munsarif ahaynoon tanwiinta qaadan qaala tacaala alla wuxuu yidhi inamaa yaksha allaha ilaahay waxa ka baqa min cibaadihi addoommadiisa alculamaau kuwa culimada ah unbaa ka baqa ilaahay addoommadiisa dadka culimada ah unbaa ka baqa alculamaa alrabbaaniyuun ayaa ilaahay ka baqa haddaba ereyga culamaa laba nooc baa iskugu jiraano waa caliimun bilisaan iyo caliimun min alqalbi iyo caliimun bilqalbi baa la yidhahdaa qofka haddii cilmigiisu carabka uu ka saaran yahay macno buuran ma sameeyo qofka cilmiga uu ka saaran yahay macno buuran uu samaynaya ma jiro waayo waxaa jira baa la yidhaahdaa nin caliim aliimu bilisaan wa jahuulu biqalbi qalbigana jahli buu kaga jira afcaasha jaahidiinta ayuu sameeya laakiin qalbiga carabkana cilmigiibaa ka saaranoo cilmigii ayuu kuu sheegaya haddaba iminka culimadan la sheegaya waa kuwa caaminiinta ah ee cilmiga ilaahay baray ku camal fala wey inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaau saasaa loo yidhi rabbina meelo badan markuu inawaaninaya culimada laynagu xidhayo culimadoo dhan laynaguma xidho waxa laynagu xidhaa kuwa rabbaaniyiinta ilaahay ku xidhan waayo waxaad ogtahay marka lagu leeyahay fasaluu maxaa fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun macnaheegu ma aha fasaluu ahla alcilmi laguma odhan kuwa aqoontale wax weydiiya laguma odhan waxaa la yidhi fasaluu ahla dikri war kuwa ilaahay xusa ee ilaahay ku xidhan subxaanahu wa tacala ee ilaahay ka baqa hadalka ay leeyihiin ilaahay kaga baqa kuwaa wax weydiiya wey macnaheegu inamaa yaksha allaha ilaahay waxa ka baqaya min cibaadihi addoommadiisa xaggiisa alculamaau culimada unbaa ka baqaya alculamaaudaasaan ujeednaa in allaha ilaahay casiizun wuu xikmad badan yaho wuu falsan yahay afuurun ilaahay ana afuur oo una dembi dhaaf badan yahay wa ka qowlihi tacaala oo kale wey isagoo hayru munsarifa yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow laa taqrabuu haw dhowaanina asalaata salaada haw dhowaanina wa antum sukaara idinkoo sikhraansan xataa taclamuu ilaa intaad ka ogaanaysiin maa taquuluuna waxa aad leedihiin haddaba jamcu tagsiirka hayru munsarifkii waa sukaara ereyga sukaara waa jamcu tagsiir waana hayru munsarif xarakadiina way ku qadaran tahay ka waa jamc mu'anath asaalim qaala tacaala ilaahay baa yidhi yaa ayuha nabiyu nebiyow idaa jaa'aka markay ku soo gaadhaan almu'minaatu hablaha mu'minaadkiihi yubaayicnaka iyagoo beyco iyo heshiis kula gelaya idaa jaa'aka almu'minaatu yubaayicnaka waxaan doonaynaa almu'minaatu waa jamc mu'anahu saalim waa la oo kaa damadii ayuu haystaa shantaasi damaad degtaa shantaa haddaad af carabiga u baahato eeg haddii lagu idhaha faacil samee ama laidhanahay faacil samee ama mubtade samee ama khabar samee shantaa damuun baad uga baahan tahay daa'iman weligaaba shantaasi ismigii daahirka ahaa ayay damadu ka qaadatay ismigii daahirka markaan shan ka qaadanay maxaa soo hadhay sideediisii saddex baa soo hahay saddexdaasi haynoo harsanaadaan damadu waxay qaadatay ficilka mudaaric ee saddexda ahaana labay ka qaadatay waa ficlu mudaaricun ficil mudaaric ka lixaad oo saxiixulaakhiri saxiixulaakhira qaala tacaala alle ayaa yidhi wayaquulu waxay leeyihiin alashhaadu ashhaadu waxay leeyihiin haaulaai kuwani aladiina kuwii weeyi kadabuu calaa rabbihim rabbigood dushooda beenta kusoo abuuranayay alaa lacnatullah ilaahay lacnadiisu cala aalimiina aalimiinta dushooda ha ahaato qofku hadduu ilaahay been ku dul samaysto majmuuca iyo maxaanku idhaahdaa dee ilaahay ummadda uu iskugu keenay qiyaamada ee alashaad la yidhahyo fagaaraha qiyaamaha ummadda taagan oo dhan ayaa fadeexaynayao istusaya waxay odhanayaan haaulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim kuwan ilaahay dembiga noocaasa waxay ku kaceen ilaahay bay been ku dul samaysteen samaysteen ilaahay ayay dushiisa been ku samaysteen wuxuuna rabbigood o dhan ayay ka odhaahsiiyeen markaasaa ummadoo dhan baa wada lacnadi waxaa la odhanaya alaa lacnatullah ilaahay lacnadiisu cala aalimiin aalimiinta dushooda ha ahaato waxay ka dhigan tahay ka ilaahay been ku dul samaysanaya waa aalim aalimiintana makhluuq oo dhan ayaa lacnada alaa lacnat llaahi cala aalimiin waxaa la yidhaahdaa ruba qaari'in lilqur'aan wlqur'aanu yalcanuhu bay culimmadu yidhaahdeen alla badana qof qur'aanka akhriyaya oo qur'aanka u akhriyayaana uu lacnadayo waa qof isagoo daalimo oo dulmi samaynaya haddana akhriyaya alaa lacnat llaahi cala aalimiin ilaahay lacnadiisu aalimiinta dushooda ha ahaato waxaynu u jeednaa maxalushaahidka aayaddu wayaquulu wey yaquulu waa ficil mudaaricoo saxiixulaakhira wuu rafcisan yaho damadii wataa ka toddobaad waa ficil mudaaricoo muctalulaakhira qaala tacaala alle ayaa yidhi id markii ka sheekee tamshi ay socotay ukhtuka walaashaa oo fataquulu ay lahayd hal adullukum ma idin tusiya calaa man yakfuluhu cid idinka faalo qaada inanka yar waxaan doonaynaa ereyga tamshi awey maxalushaahidku waa muctalo yabu ku bukaa haddana damadiibaa ku qadaran inantan yari waa nebi muuse walaashi wax hooyadeed baa dirtay markaasay ku tidhi faqusiihi bay tihi orod walaalkaa raadi fabasurat bihi can junubin meel fog bay kii yaraa ka aragtay isagoo naaskii dumarka diidan markaasay u soo dhowaatay oo fataquul waxay tidhi hal adullukum waa reer fircoon bay la hadlaysaa hal adullukum yadulluku ma idin tusiya calaa man yakfuluhu cid idinka faalo qaada ilmahan yar ma idin tusi oo naaska idin siisa maxay ka dambaysiisay calaa man yakfuluhu maxay ka dambaysiisay wahum lahu naasixuun bay ku dartay oo hadda iyaguna u naseexeeya ka yar wahum lahu naasixuun intaa yar way hoos martay gabadha wahum lahu naasixuun ka way u naseexay kan yar waxaa la raadinayaaba ciddii dhashay kolka gabadhii waxay tii un cid intay idinka kafaalo qaada haddana u naseexaynaysa ma idin tusaa dee waaba la yaabayba way tuhmay noqotayba inantii loo tix raaco way caqli badnayd laakiin way ka baxday caqli bay kaga baxday naseexada ilmaha yar oo keliya ma jeclee bay yidhahdeen ilmaha yar maadaamuu boqor ka soo jeedo oo dee maanta fircoon wax loo qabanayo oo ina fircoon iyo boqorka ka soo jeedo naseexada boqorkay ugu dhawaanayaan bay yidhahdeen lakiin ilmaha yar waxba kuma falayaan ayay ku tihi xaggaasay kaga baxday markii dambe lakiin qur-aanku ma sheegin ka qowlihi tacaala oo kale wey isagoo wow ku buka yowma maalin ka sheekee nadcu anu u yeedhayno kulla unaasin dadka oo dhan biimaamihim imaamkoogii ayaanu ugu yeedhaynaa ereyga nadcu waa ficil mudaaricoo muctala wowbuu ku bukaa damadana way ku qadaran tahay wa ka qowlihi tacaala oo kaleba weeyi daahee maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqa ilaa tadkiratan liman yakhsha oo kale maa anzalnaa maanaan soo dejinin calayka dushaada alqur'aana qur'aanka litashqaa inaad ku ayaandarowdo ilaa tadkiratan waano ayaanu u soo dejinay waano mooye wax kale umaanaan soo dejinin liman qofkii uu waaninayo yaksha ilaahay ka baqaya qur'aanku qofka ilaahay ka baqaya ayuu waano u yahay ereyga yakshaa wey maxalu shaahidkeennu litashqaada hore maaha litashqaada hore waa mansuub laakiin yashqaadan dambaa marfuuco dama ay ku qadaran tahay mawaadiculwaaw wowga meelihiisii baan doonaynaa waa laba meelood oo qura fatakuunu waawu wowdu waxay noqona calaamatan bay noqona lirafci fii mowdicayni laba meelood humaa waxay kale yihiin jamcu lmudakar asalim qaala tacaala alle ayaa yidhi laa yattakhid ilmu'minuun mu'miniintu yayna ka yeelanin alkaafiriina gaalada wliyaaa awliyo min duuni lmuminiin muminiinta kale la'aantood waxaa la diidayaa muminku inuu mumin isagoo helaya gaal uu saaxiib ka dhigto laa yattakhid ilmu'minuun almu'minuun taasaan doonayna waa jamc mudakarusalima waxaa lagu rafciyey wowga wowgana la qadaraya mararka qaar wa ka qawlika oo kale wey jaaa waxaa yimid muslimiya muslimiintaydii muslimiya waa muslimiintaydii haddaba muslimiyadan ma garanaysaa wowbaa halkan qarsoon waa jamc mudakrsalim wowgii wuu qarsoon yahay wuxuu ahaa muslimuuna lii buu ahaa muslimuuna lii nuunka waa la jaray lilidaafa baa loo jaray muslimu lii buu noqday laamkana waa la jaray litakfiif baa loo jaray muslimuuya buu noqday muslimuuya markuu noqday qaacidatu sayid baa ku dhacday qaacidatu sayidna waxaa la yidhahdaa ida ijtamacat ilwaawi walyaa wa sabaqa axaduhuma bisukuun qulibat ilwaawi yaaan wa udqimat ilyaau filya muslimiya buu noqday alasmaa lhamsa wa asmaa lhamsihii ka labaadna qaala tacaala alle ayaa yidhi id qaala lahu markuu ku yidhi akhuuhum walaalkoodii nuuxu nuux ahaa alaa tattaquun war ilaahay miyaad ka baqdiin akhuuhum taasaan u jeednaa wowgaa ayaa lagu rafciyey waxaan doonaynaa kuna meeluhu degayo waa mawdicu alif alifka meeshiisii waa meel qura فتkuن اأ tu waay noqon calaamaةa calaamo lirafci rafcuhu uu leeyahay niyaabatan iyadoo naaibka can اdamةi damaha fii mowdicin waaxidi meel qura wahw اmuaنى waana musanihii qaala tacaalى alle ayaa yidhi qaala rajulaani laba nin baa yidhi oo min aladiina kuwii ka mida yakhaafuuna baqayey oo ancama allahu calayhima ilaahay uu u nimceeyey udkhuluu calayhim albaaba war albaabka uga gala qaala rajulaani ereygaa rajulaaniya baan u jeednaa waa musane waana marfuuc alifka lagu rafciyey mowdicu nuun nuunka meeshiisii ayaynu maraynaa fatakuunu nuunu nuuntu waxay noqona calaamatan bay lirafci rafcaha u noqon fii mowdicin waaxidin meel qura wa isaguna alamsilatu lhamsa waa shanta tusaale qaala tacaala alle ayaa yidhi aladiina kuwa yasuduuna manciyaya can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa wayabquunahaa la rajaynaya ama la doonaya ciwajan qallooc wahum iyagu hadda bilaakhirati aakhiro hum kaafiruuna ka gaaloobay yasuduuna iyo yabquuna labadaasba waa la rafciyey waa afcaalu waxaa lagu rafciyey maxay hubuutu nuunka nuunkiiba mararka qaar la xadfayaa wa ka qowlihi tacaala alla qowlkiisoo kaleba weeyi walatasmacunna waad maqlaysiin min aladiina kuwiibaad ka maqlaysiin uutuulkitaaba kitaabka la siiyey ee min qablikum idinka idinka horreeyey iyo wa min aladiina kuwii ashrakuu shurakada shariig yeelay adan dhibaato kaiiran fara badan walatasmacunna halkaa markaan doonayno waxaa lagu rafciyey nuun xadfan baa lagu rafciyey nuunu tawkiidka dartii baa loo xadfay tasmacunanna buu ahaa tasmacunanna kolkaa nuunkii hore subuutunuunka lagu rafcinayey baa la xadfay in sha allahu tacala halkaa ayuu inoogu joogayaa wallahu tacaala aclaa waclam